بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد casharkeenna sideed iyo tobnaad ee kitaabka arbiciinka ah waxaan ka bilaabaynaa xadiidka saddex iyo tobnaad ayaynu ka bilaabaynaa waa xadiiu anas bni maliki radia allahu tacaala canhu sidaynu isku ogeyn cashirka afar dhinac ayaynu ka daraasaynynay marka hore saxaabiga xadiidka wariyey ayaynu tacriif iyo tilmaan ka bixinaynay marka xigana axkaamta ee culimada ama fuqahadu ay xadiidka ka qaateen ayaan tallaabada labaadna taabanaynay tallaabada saddexaad sharxulkelimaad xadiidka alfaadda ku soo aroortay ayaan sharax ay leedahay ayaynu iyadana taabanaynay ugu dambayn xukunka xadiidku uu leeyahay hadduu yahay saxiix ama uu yahay xasan ama uu yahay daciif xukunka xadiidka ayaan ku gebagabaynaynay afartaa arrimood ayaan xadiidka saddex iyo tobnaad ayaynu biidn illaahi tacaala ka soo qaadanaynaa waxa ugu horeeye xadiidka saxaabiga warinaye magiciisa waxaa la yidhaa anas ibnu maalikin kunyadiisana waxaa la yidhaahdaa abi xamsata naanaystiisana waxaa la yidhaahdaa khaadimu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam anas ibnu maalik waa saxaabiga loo yaqaan anas ibnu maalik kunyadiisana abi xamse la yidhaahdo abi xamsena waxaa la leeyahay nebi maxamed baa u bixiyey waayo bahashan buquusha la yidhaha ama baqasha la yidhaah ee dhulka ka soo biqisha mid ka mida oo carabka hah iyo kulayl u leh ayuu jeclaa isagoo xabad ka mida site ayuu rasuulku arkay markaasuu ku yidhi yaa abaa xamsa waa khudrad low oo kale weeye kii khudradda noocaaya adigoo timirle oo kale qofka yidhaahda ama adigoo liinle oo kale qofka yidhaahda khudrad uu jeclaa ayaa xamse la odhan jiray kolkaa abaa xamza waa kunyo nebi maxamed uu u bixiyey saxaabigan salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi saxaabigani wuxuu ahaa nin ree ansaareed ah nebi maxamed dadkii u hiiliyey ayuu ka tirsanaa ansaar wuxuu ka sii ahaa laba qabiiloo waaweyn bay ahaayeen nin ree khasraji ah oo qabiilka khasraj buu ka soo jeeday wuxuu ree khasrajina saxaabigani ka sii ahaa nin ree najaar ah buu ahaayoo najaariyo beni najaar reerka loo yaqaan ayuu saxaabigani ka tirsanaa saxaabiga waxaa dhalay gabadh aad u caqli badan oo magaceega la odhan jiray ummu sulaym ummu sulaym ayaa dhashay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu soo hijrooday maka uu ka yimid uu madiine yimid saxaabigani toban jir buu ahaa ree madiini hadiyad badan bay rasuulka u keeneen hadiyooyin kala duduwan ummu sulaym waxay weyday waxay rasuulka hadiyad ugu keento oon inankeega ahayn anas anasna toban jir buu ahaa maalintaa anas ibnu maalikin oo toban jir ah ragga qaar waxay qabaan sagaal jir buu ahaa ragga qaarna waxay qabaan sideed jir buu ahaa anas ibnu maalikin radia allaahu tacaala canhu saxaabigaa waxaan ahay inay hadiyad ugu keento ayay gabadhaasi weyday gabadha waxa qabi jiray nin la odhan jiray maalik binu nadirin ayaa gabayey markii ay islaamtay ayay diinta ugu yeedhay isna wuu ajiibi waayey islaamnimada isagoo safar ku maqan ayuu geeriyooday gabadhani gabadh aad u caqli badan bay ahayd ummu sulaym waxaa u yimid gabadha ummu sulaym ninkii abuu dalxa la odhan jiray ee saxaabiga ahaa ee casharatu lmubashariina biljanna ka midka ahaa tobankii nebi maxamed uu jannada ugu bishaareeyey abu dalxo oo laakiin aan muslim ahayn ayaa umu sulaym u yimid markaasuu ku yidhi umu sulaymay guur baan kaa damacsanahay ee maxay kula tahay gabadhani waxay ugu jawaabtay warniyow adoo kalena maya lama yidhaa oo lama celiyo diintayduna iima ogolo gabadh muslimadaan ahayo nin gaala inaan guursado laakiin waxaan ku leeyahay haddaad soo islaamto oo diinta islaamka aad soo gasho meherkayguba waa islaamnimadaada bay tidhi wax mehero iyo wax lacag oo iyo shilin kaleo lagu weydiin haba ka yaabin bay tidhi oo meherkayguba waa inaad adigu islaamto uun abu dalxa waa soo islaamay gabadhiina sidii bay run uga dhigtay oo meher ma weydiinin aan islaamnimadiisa ahayn sidaa ayay isku guursadeen laba wiil ayuu ilaahay ka siiyey subxaanahu wa tacaala waxaa la yidhi gabadha ugu meher qiimaha badan hablaha muslimaadka ah waa gabadhan aynu hadda hayno oo nin idil ayay islaamnimadiisii ka dhigtay sadaaqeygii iyo meherkeygii umu sulaym nebi maxamed markay u timid waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow inankan ayaan kuu keenay ee eh, khudhu ghulaaman yakhdumuka faqabilahu sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waa ka aqbalay hadiyadii oo inankii khaadim ayuu rasuulku ka dhigtay maalin ayay u timid rasuulka umu sulaym waxay ku tidhi yaa rasuul allah udcu llaaha tacaalaa lahu ilaahay wax u bari oo inuu ilaahay inankan barakeeyo ilaahay u bari ayay tidhi rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi allaahumma akir maalahu wa waladahu wa baarik lahu fiihi wa adkhilhu ljannata saddex arrimood ayuu rasuulkeenu ugu duceeyey saxaabigan wuxuu yidhi ilaahayow hantidiisa badi ilaahayow ilmihiisa iyo owlaaddiisana badi ilaahayow labadaba u barakee ilaahayow jannadaadana gee buu yidhi inanka ah waa anas ibnu maalikin waxaa laga sheegay anas ibnu maalik inuu yidhi caruurta anigu aan dhalay carruurtay sii dhaleen ma aha kuwa anigu aan dhalay wiilasha anigu aan dhalay boqol iyo shan iyo labaatan wiil ayay gaadheen intaan anigu dhalay boqol iyo shan iyo labaatan wiil ayay gaadheen xadiidka muslim uu soo saarayna wuxuu ku yidhi caruurta anigu aan dhalay iyo intay dhaleen boqol wiil ayay dhaafeen boqol intaan dhaliyo intii ay dhaleen hablo laba ayuu lahaa laba hablood ayuu lahaa lahaayoo nebi maxamed ducadiisii ayuu ilaahay u aqbalay saxaabigan radia allaahu tacaala canhu hanti fara badan ayuu lahaa markuu beertiisa ka sheekaynayey sida sheekheenna ibnu xajar kitaabka al-isaaba uu ka soo guuriyey halkay beeruhu mar qura ka midheeyaan sanadkii beertiisu sanadkii laba jeer ayay midhaynaysay ducadii nebi maxamed ayuu helay calayhi salaatu wasalaam ilaahay ayaa barakeeyey nin isaga beeraha uga shaqayn jiray oo beeraha iyo hantida mas-uul uga ahaa ayaa maalin maalmaha ka mida anas u yimid markaasuu yidhi cadishad ardunaa anasow beerteennii way ooman tahay oo wixii ka soo baxaya inuu inaga go'o oo biyola uu u dhinto ayaan ka baqayaa cadishad arduna anas ibnu maalik wuu weysaystay kadibna xaggaa iyo miyiga ayuu u baxay laba ragcadood ayuu tukaday ilaahay ayuu weydiistay roob inuu beerta u siiyo isla markiiba cirka oo bilaa daruur ah ayuu ilaahay daruur isa soo qabadsiiyey daruur ayaa onkoday oo da'day beertiisii ayaa dheragtay inankii beerta uga shaqaynayey ayuu ku yidhi orodoo bal hadda daruurta a da'day biyaheegu halkay gaadhsiisan yihiin eeg beertiisii unbayba ku eg tahayba oo beertiisii roobkaasi ma dhaafin ilaahay subxaanahu wa tacaala awoodo badan ayuu leeyahay saxaabiganna ducadiisu noocaa ayay ahaydoo ilaahay ayaa subxaanahu wa tacaala ducadiisa u barakeeyey dagaalkii beder la odhan jiray ee saxaabada iyo gaaladu ay isku heleen saxaabigan anas ibnu maalik nebi maxamed buu la socday haddana bedriyiinta laguma daro dadka bedriyiinta la yidhaahee dagaalkaa ka qayb qaatay marka la tirinayo laguma daro sababta loogu dari waayey da ahaan ayuu da'dii dagaalamaysay ka hooseeyey sidaa ayaa saxaabiga looga reebay in badriyiinta lagu daro sideed weerar ama sideed duulaan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu qaaday sideedaba saxaabigu waa raacay oo duulaannadaa waa ka qayb qaatay nebi maxamed sanadkii madiine uu soo hijrooday ilaa intii uu ka geeriyoonayey saxaabigani rasuulka ayuu u khidmaynayey toban jir buu ahaa markii rasuulku madiine yimid markuu geeriyoodayna labaatan jir ayuu ahaa saxaabigani madiine ayuu iska daa'imay ilaahoo futuuxaad badan ilaahay islaamka uu siiyo kadibna magaalada basra ayuu u wareegay oo basri buu ahaa waxaa la yidhaha saxaabada rasuulka nin basro ku dhinta ninkii ugu dambeeyey waa anas ibnu maalik saxaabigeennan baa saxaabi basro ku dhinta saxaabigii ugu dambeeyey ayuu noqonaya sanadkii hijradu ay sagaashanka ahayd sagaashan markay hijradu maraysay ayuu geeriyooday sagaashankii hijrada nabi maxamed siddeetan sannadood ayuu ka nolol dambeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa siddeetan sannadood oo nebi maxamed uu sii mootanaa ayuu saxaabigani sii noolaa oo haddaynu taariikhdan uu dhintay sagaashan ka dhigno ragga qaar baa qaba koob iyo sagaashan ragga qaar baa qaba meye saddex iyo sagaashan ragga qaar baa qaba meye boqol sagaaliyo sagaashan sanadla ragga qaar baa qaba meye sanad buu ahaa ragga qaar baa qaba boqol iyo sano ayuu ku geeriyooday ragga qaar baa qaba boqol labaatan sano hadaynu boqoliyo sagaashan boqoliyo labaatan sano hadaynu nidhaa nebi maxamed wuxuu ka geeri dambeeyey boqoliyo toban sano rasuulka geeridiisa wuxuu ka dambeeyey saxaabigani ilaa boqol iyo toban sano ayuu sii noolaa rasuulka oo geeriyooday salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi sidaynu tilmaannay magaalada basrana waa saxaabigii ugu dambeeyey ee ku dhinta xagga saxaabada nebi maxamed saxaabigii ugu dambeeyey geeri ahaan waa saxaabi abu ufayl la odhan jiray oo caamir ibnu waaila alleyfi la odhan jirayoo taariikhdu markay boqol ahayd hijradu geeriyooday ayuu ahaa saxaabigan ardaydiisa waa anas ibnu maalik ardaydiisa waxa ka tirsanaa saxaabigii kale abi hurayra la odhan jiray abi hurayra waa nin aad u xadiis badan abi hurayra soomaalideennu waa cajiib wadaad shiicaah ayaa beri soo galay soomaalida kitaab baan idiin akriyayaa buui kitaabku waa kitaab shiic ah shiicaduna abi hurayre iyo dee saxaabadaba way caayaan soomaalida oday caamaa ayaa soo fadhiista halkii kitaabka lagu akhriyayey magicii abi hurayre ayuu ka waayey markaasuu war kitaabka inaga hubiya buui kitaab abi hurayre laga waayey kitaab ila maahee bal inaga hubiya markii dib loogu noqdayna kitaab shiico ayuu noqday abi hurayra waa nin aad u saxaabi u xadiid badan weeye abi hurayre ardaydiisa waxa hadaba ka mid er, er, abi hurayre mucalimiintiisa waxa ka ahaa anas ibnu maalik oo saxaabigan ah anas wuxuu ku jiray toddobada qof ee xadiidka ugu badiyey saxaabada ayuu anas ku jiray oo abi hurayre uu ku jiray waxaa la sheegaa anas ibnu maalik axaadiista nebi maxamed uu ka wariyey waxay ahaayeen laba kun iyo laba boqol iyo lix iyo siddeetan xadiid laba kun iyo laba boqol iyo lix iyo siddeetan xadiis buu saxaabi buu nebi maxamed ka wariyey bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen boqol iyo sideed iyo lixdan xadiid boqol iyo sideed iyo lixdan xadiis ayay bukhaari iyo muslim isku waafaqeen bukhaari wuxuu la gooni noqday saddex iyo siddeetan xadiis oo bukhaariga uun ku qoran oon muslimka ku qornayn ayaa jira muslimna wuxuu la gooni noqday koob iyo toddobaatan xadiis koob iyo toddobaatan xadiis oo saxiixu muslim ku yaala laakiinaan saxiixulbukhaari ku oolin ayaa jira saxaabiga anas ibnu maalik taariikhdiisa intaa ayaynu ku soo ururin doonaa hadduu rabbi ogolaado bal xadiidka aynu u gudubno cunwaanka xadiidka waxaa la yidhaahdaa ama loo bixiyey xubu lkhayri kullihi waa inaad khayrka oo dhan jeclaataa ama khayrka adiga naftaadu ay leedahay ha ahaado ama khayrka dadka walaalahaa ay ka shaqaynayaan ha ahaadee khayr oo dhan waa inaan jeclaanaa waa xubu lkhayri kullihi ayaa xadiidka cunwaankiisa la yidhaahdaa can abi xamsata abi xamse waxaa laga wariyey anas ibni maalikin anas ibnu maalik magiciisu uu ahaa radiyallaahu allaha raalli ahaade canhu isaga allaha ka raalli ahaade e. khaadimi rasuulillaahi rasuulka ilaahay kii u khidmaynayeyna ahaa sala allahu calayhi wasalam cani nabiyi nebi maxamed wuxuu ka soo wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi rasuulkeennu laa yuminu rumayn maayo axadukum idinka midkiin rumayn maayo ilaahay xataa yuxibba ilaayuu la jeclaado liakhiihi walaalkii ilaayuu la jeclaado maa yuxibu ka uu la jecel yahay oo kale linafsihi naftiisa kuu la jecel yahay rawaahu xadiidkan waxa wariyey albukhaariyu bukhaari baa wariyey wa muslimun muslimna waa inoo wariyeyoo waa soo saaray bal haddaba xadiidkanaynu eegi doonaa waxyaabaha culimmadu ay ka yidhaahdeen ama xadiiska markay macnaynayeen waxaa la yidhi xadiiska saddex erey inaan isdul taagnaa waa muhiim ereyga laa yuuminu rasuulku uu yidhi iimaanku horta waa maxay waa qodobkeenna koobaad ereyga rasuulku uu yidhi axadukum ereyga axad ah maxaa isna looga jeedaa damiirka kum ah axadukum damiirka la socda rag baa laga dhigaye dumarkii xaggee lagaga tegay talow waynu isdul taagi toonnaa ereyga xataa yuxibba ah jacayl waxa loo yaqaan isna waynu isdul taagi doonnaa ereyga liakhiihi ah akhaana waynu isdul taagi intaasoo lafdi ama saddexda lafdiye ugu muhiimsan soo qaado ama yuminu iyo axad iyo kum iyo xataa iyo yuxibu iyo liakhiihi waxaweeye lix erey haddaad leeda ku darsatana shan toddobay kuu noqon toddobadaa ereyba in la sharxo ayaa wanaagsan ereyga laabaa u horaysa laa yuminu baa u horaysa laadu af carabiga laba macno ayay u timaadaa sida faraha badan inay naafiye tahay iyo inay naahiyo tahay ficil markay gasho naafiye iyo naahiyo ayay noqotaa laadani waa maxay ma nahyibaayoo ha rumayninbaa mise waa nafyoo iimaanba malihid weeye laadani waa naafiyo horta aan ogaano calaamada lagu garanayo laadani inay naafiye tahay ina naahiye ahayn waxa weeye naahiyadu ficilka way reebtahay oo way jasmisaa yuminuna lama jasminin kolka inayna naahiye ahayn ee naafiye ay tahay baynu garanayna waa nfyi waa war markaa nebi maxamed calayhi salaau wasalaam uu inoo sheegayo uu ina leeyahay ninka tilmaantaa laga waayaa iimaanba male oo waa laga anfiyey iimaankii laa yuminu lah erayga yuminu waa maxay yuminu waa ficil mudaaric aliimaan weeyaan masderkiisu iimaanka luqa ahaan waxaa loo yaqaanaa atasdiiqu bilqalbi in qalbiga shayga laga aamino ama laga rumaysto ood iimaansato soomaalidu iimaanso oo ku kalsoono waxan bay odhan jireen waa luqa ahaan iimaanka ere sharcigeenna marka la doonayo waxaa la yidhaahdaa alictiqaadu bilqalbi waliqraaru billisaan waalcamalu bilarkaan waa inaad shaygan qalbiga ka caqiidayso carabkana aad ka qirto xubnahana aad ka camal samayso aliimaan markaan doonayno alictiqaad bilqalbi waliqraar billisaan waalcamalu bilarkaan saddexdaaba inaad isku geysato ayaa iimaan ah waxaa kalaynu soo aragnay iimaanku inuu mararka qaar macal islaamnimada shamliyo mararka qaarna inay laba kala noqdaan iimaanka iyo islaamnimadu sida faqiirka iyo miskiinku hadduu midkood sheegan yahayna uu caam u noqdo haddii laysku ag sheegana wax kala duwan ay u noqdaan aliimaan axadukum marka la ereyga axad af carabiga laba macno ayuu u yimaadaa midi waa mid asalkiisu uu hamsan yahay oo waxaa la yidhaahdaa midi nafi buu laasimaa oo weligii nafyi mooye meel kale ma dhaco midna nafi ma laazime e ama wowbaa asalkiisa ah ama hadalka ibaatka abuu ah galaa sida ow jaaa axadun minkum min alghaa'ib axaduntaasi nafyi ma gelin teenani waa tii nafyiga laazimaysay oo shaksi kaste ayay markaa taabanaysaa ama ay ku dhacaysaa ereyga axad a ah waxaa loo idaafeeyey kum oo raggiibaa lala hadlayaa kumtu waa rag dumarkana kunna baa la yidhaahdaa rasuulku laa yuuminu axadukum buu yidhi ee dumarkii ma sheegin ragguu sheegaye maxaa axadukunna dumarkii talow xaggay mareen xagga waxaa la yidhi raggan kumta ah ee ragga la sheegay waa takliib waa min baabi takliibe macal dumarkii ayaa soo gelaya oo gabadhu iimaan yeelan mayso haddayna walaasheed la jeclaysan waxa ay nafteeda la jeceshahay ninkuna iimaan yeelan maayo hadduuna walaalkii la jeclaan waxa uu naftiisa la jecel yahay ereyga xataa ee halkan inoogu qoran ragga qaar ayaa qaba xataadan ha laga dhigo tii jaarada ahayd ee wax jari jirtay ayaa xataada laga dhigaya oo yaan laga dhigin bay leeyihiin ibtidaa'iyadii tii ibtidaa'iyada ahayd tii qaayaha ahayd midna xataa yuxibba liakhiihi ereygan akh ah ee walaalka ah ee meesha ku sheegan culimmada qaar walaalkii diintay ka dhigeen culimada qaarna walaaloo dhan bay ka dhigeenoo xataa ninka gaalka ah waa inaad la jeclaato diinta islaamka inuu soo galo sida ka walaalkaa ah ee muslimka aba aad ula jeceshahay diinta islaamka inuu ilaahay daa'imiyo labadaba li liakhiihi kolkaa cumuum ayay ragga qaar ku tilmaameen liakhiihida ragga qaarna ereyga liakhiihi khusuus bay geliyeeno damiirkan ayaa u noqonaya axad mu'mina bay yidhaahdeen kolka waa walaalka islaamka waa walaalkaaga xagga diinta walaalkaa xagga diinta ayaa loo jeedaaye walaalkaaga diinta la jeclow waxa ay naftaada la jeceshahay ee walaalkaaga gaalku kuma jiro ayay leeyiin waa mas'ale ay isku hayaan culimada xadiidku ay isku qabteen weeye waxaa kaloo jira ereyga xataa yuxibaa yuxiba xubbigu ereyga xubbi ihi saddex macno ayuu shariicadeenna u soo dhex dhacaa ereyga xubbiya marka laga hadlayo ilaa saddex macno ayuu u dhex dhacaa xubbigu wuxuu ku yimaadaa mararka qaar bimacna shahwa xubbigu shahwada ayuu ku yimaadaayo waa jacayl iyo dareen labku uu dhadiga u qabo ama dhadiguba uu labka u qabo jacaylkaa iyo dareenkaa mar xubbigu wuu u yimaadaa waana aayadda qur'aankii xubbiga ay sheegtay ee layna leeyahay zuyina linnaasi xubbu shahawaati min annisaa'i waalbaniin wاlqanaatiir اlmuqandarati min aldahabi wاlfida wاlkhayl اlmusawamati wاlancaami wاlxarfi dalika mataacu اlxayaati اdunya wallahu cindahu xusnu اlma'aab zuyina waxaa la qurxiyey linnaasi dadka waxaa loo qurxiyey xubu shahawaad shahwada jacaylkeega ayaa dadka loo qurxiyey oo min annisaai dumarkii iyo walbaniini wiilashii iyo walqanaatiiri almuqandara xoolahan dabaqyada ah intaba ilaahay baa idin jeclaysiiyey haddaba xubiga aayada ku jiraa waa ashahwa bimacna shahwa buu ku yimid waa dareenka iyo doonida labka iyo dhadigu ay isku qabaan ama qofku uu u qabo caruurtiisa ama hantidiisaba uu u qabo ereyga xubbiihi shariicadeenna mararka qaar wuxuu u dhex dhacaa alictiqaad waa caqiiduu mararka qaar ku yimaadaa shay aad caqiidaysan tahay ama aad rumaysan tahay oo naftaadu ay u baydhayso aayadda qur'aankiihi waa ka ay tilmaamayso wa min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaadan yuxibbuunahum waxay u caqiidaynayaan ka xubbiillaah ay u jeclaanayaan ka xubillaah waa caqiida waa xubbi caqiide ku salaysan markaana waa xubbi caqiide ah siday aayaddaasi tilmaamayso waa keenin xadiidka oo kale ka saddexaad ama xubbiga saddexaad ee shariicadeennu ay isticmaasho waa xubbiga bimacna salaama u soo aroora xubbi waxaa jira mid bimacna salaama nabadgelyo iyo badbaado u soo aroora waa ka gabayaagii duqraa la odhan jiray gabaygiisa ka muuqanaya markuu gabayga tirinayayuu lahaa xubu salaamati yufnii casma saaxibihi can ilmacaali wa yuqri lmar'a bilkasali waa gabayaa baxrigii baxrulbasiidka la odhan jiray xubu salaamati yufnii hama saaxibihi <clears throat> can ilmacaali wayuqri lmara bilkasali xubu salaama badbaadada jacaylkeegu xubbigaasi waa bimacna salaama buu ku yimido waxa weeye waa xubbi bimacna salaamaa oo badbaadadii ood jeclaata ah xubu salaama badbaadada iyo nabadgelyada ood jeclaataa yusni casma hama saaxibihi ama hama saaxibihi dheh ama casma saaxibihi qofka saaxiibkii ah ayuu go-aankiisa laabaa ama daciifiyaa haddaad nabadgelyada jeclaato nolosha haddaad jeclaato dee dagaalami maysi dagaalami may oo nin nolol jeceli ma dagaalamo xubu salaamati yunii hama saaxibihi can ilmacaali meelaha sare iyo sharafta iyo raganimada ayay nabadgelya jacaylku kuu diidaysaa wayuqri lmara bilkasali qofka waxay ku dhiirigelisaa inuu waxsado ama uu ka joogo waxyaabaha badan maa yuxibu linafsihi waxaa inoo muuqda sidaynu arkayno xadiiskan alfaadiisii waynu macnaynaye bal haddaan ku soo noqonno wuxuu rasuulku leeyahay laa yu'minu rumayn maayo axadukum midkiin rumayn maayo xataa yuxibba ilaayuu la jeclaado liakhiihi walaalkii ilaayuu la jeclaado maa yuxibu linafsihi naftiisa wuxuu la jecel yahay xadiidkan talow muxuu ka hadlayaa faa'iidadiisu se intay la eg tahay horta xadiidkani wuxuu ka hadlayaa midnimada ummadda muslimiinta ah ummadda muslimiinta sharaftooda iyo cizigooga iyo karaamadoodu inay dad iswata yihiin inay dad isjecel yihiin inay dad wada socdo yihiin inayna dad isneceb ayna noqonin taa ayuu islaamku ummadda ugu baaqay haddaba xadiidkani hadaf weyn ayuu ka hadlaya oo isjeclaadaa layna leeyahay haddaad isjeclaan weydiinna iimaanba ma lihidin oo mu'miniinba ma ihidin baa layna leeyahay xadiidkani wuxuu ka warramayaa hadaf weyn oo qur-aanku uu ka waramay waa midnimada ayuu ka waramayaa ummadda ama caalamislaami inay midoobaan oo dhinac qura ay u wada jeedaan ayuu inoo tilmaamaya waaba aayaddii qur-aanka ahayd macnaheeda wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay baa ina yidhi wactasimuu qabsada muslimiinay bixabli illaahi ilaahay xadhigiisa jamiican dhammaantiin walaa tafaraquu hana kala tegin oo dad isneceb oo iskhilaafa oo isdila ama iscaaya ama isku daba jeediya ha noqonina waxaweye mid ahaada oo dhinac qura u wada jeeda macnaha aayaddu ay ka hadlayso iyo isla macnaha uu xadiidkani ka hadlayaa waaba isku midba weeye rasuulkeennu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi maynoo tilmaamay xadiidkan oo axaadiis kale oo la macno ah oo sidanoo kale ah rasuulku sala allahu calayhi wasalam ma inoo sheegay nacam baynu leenahay rasuulku waa ka hadlay xadiidkan macnihiisa axaadiis badan oo ku imanaysa ah ma leh waayo xadiidkii imaamu muslim uu soo saaray rasuulku wuxuu yidhi isagoo ku soo halqabsanaya saxaabigii abaadar la odhan jiray abaadarow waanku arkaa inaa tahay nin daciif ah waxaanan kula jecelahay waxaa naftayda la jecelahay buu rasuulku yidhi waxaan kula jecelahay waxaa naftayda la jecelahay ee laba qof amiir ha u noqon laba qof amiir ha u noqon mas-uuliyaddu waa khatar laba qof xil ha u qaadin ayuu rasuulku yidhi sal allahu calay wasalam ilaahay baa aakhare kaa xisaabi oo inaad ku maamusho ayaa lagaa rabaa wadadii ugu wanaagsan ee lagu maamuli lahaa dad la maamulayo laba qof amiir ha u noqon buu rasuulku yidhi xadiidkaa muslimu soo saaray qof agoonana maalkiisa weli ha u noqon oo qof agoona maalkiisu inuu kugu baxsado ama uu kugu siibto ama uu kuu dhuunto oo nin dhimbiilo naara cunaya oo kale ayuu ilaahay ka dhigaye aad noqoto nin dhimbiilo naara cunay taa ayuu uga baqay rasuulku sal allahu calayh wasalam agoonka iska ilaali hantidiisa laba qofna amiir ha noqon naftaadana waxaan la jecelahay waxaan naftayda la jecelahay buu rasuulku yidhi nebi maxamed baaba xadiidkan ku dhaqmayey oo ku camalfalayey bal hadda aynu soo qaadanno afar sheekh ama saddex sheekh oo culimmadeenii muslimiinta ka mid ah xadiidka faa'iidooyinka ay ka qaateen imaamu nawowi markuu ka hadlayay xadiidkan wuxuu yidhi waxa wanaagsan in lagu xambaaro ereyga akh abuu sharxayay liakhiihi ukhuwada walaalnimada cumuumkeega in lagu xambaara baa wanaagsan buu yidhi imaamu nawowi baa leh waxa wanaagsan walaalnimada in cumuum lagu daayo walaalka nasabku maaha caam nasab baad ku qayday walaalka islaamnimaduna maaha caam islaamnimaad ku qayday walaaloo dhan u daabuu ku leeyahay kaaga nasabka la jeclo waxaad naftaada la jeceshahay kaaga islaamka walaalkaaga islaamkana la jeclo waxaad naftaada la jeceshahay qofka bani aadamkaa ah, gaalba ha ahaadee gaalba ha ahaadee la jeclo waxaad naftaada la jeceshahay adu inaad islaamto sow ma jeclid inaad diinta islaamka ku dhimato sow ma jeclin dee ninkan gaalka ah xataa inuu islaamo la jeclow inuu diinta soo gala la jeclow kolkaa imaamu nawowi kelmadda ukhuwada ah walaalnimada xadiidku uu sheegay wuxuu leeyahay waxa wanaagsan in cumuumkeega lagu daayo oo walaalka nasabka aan lagu qaydin reerkiina un khayr la jeclow ha u qaadanin buu leeyahay inaan walaalka muslimkaa ah uun laga dhigin muslimiinta uun khayr la jeclow yaan la odhanin war ummadda oo dhan khayrka la jeclow ha la yidhaahdo sidaa ayuu imaamu nawowi mas'alada markuu ka hadlayey ayuu ku tilmaamay wuxuuba sii waday hadalkiisa oo wuxuu idhi ninka gaalka ah in loo duceeyo oo hanuun loogu duceeyaa way wanaagsan tahay waayo nebiyada waxaa ka sugan inay odhan jireen ilaahw qoomka yagan dembigooga dhaaf waxba ma garanayaane ilaahw qoomka yagan soo hanuuni iyo ilaahw qoomka yagan dembigooga dhaaf halkaa ukhuwada markuu ka hadlayay cumuum ha la istaago ayuu imaamu nawowi yidhi waxaa kaloo jira nafyiga nebi maxamed uu anfiyey iimaanka uu rasuulku yidhi laa yuminu axadukum iimaanba ma leh ninka aan walaalkii la jeclayn wuxuu naftiisa la jecel yahay iimaanba male ma gaalbaa markaa oo muslimba maaha ma nidhaahnaa imaamu nawowi masaladaa markuu ka hadlayay wuxuu yidhi iimaankaa la anfiyey waa aliimaan alkaamil iimaanka dhammayska tiran ayaa qofkaa laga anfiyayaaye lagama anfiyayo asluliimaan oo xadiiu jibriil xadiiskii labaad ee arbiciinka aan ku soo qaadannay arkaanuliimaanka markuu la sheegayo iimaanka ka warna la lahaa muxuu yidhi rasuulku sal allahu alayh wasalam eeg waa in an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bilyowmi alaakhir eeg laguma soo darin wa an tuxiba liakhiika maa tuxibu linafsika laguma darin xadiidkaa markii iimaanka la sheegayey oo xadiikaasi asluliimaan buu ka hadlayay iimaanka asalkiisu inta uu kuugu xasilayo ayuu xadiikaa hore cumar bin khaaab ama xadiikii jibriil asluliimaan buu ka hadlaya iimaanka asalkiisu wuxuu kuugu xasilayo xadiikanina kamaaluliimaan buu ka hadlaya labada xadii isma diidana marka ah. iimaanku waxa uu ku dhammaystirmayo ama iimaanku uu kugu buuxsamayo ayuu ka hadlaya imaamu nawowi wuxuu yidhi nafyigan laa yuuminu axadukum laleeyahay kamaaluliimaan ha laga dhigo oo iimaan kaamil ah midkiin ma laha ilaayu walaalkii la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay sidaa ha loo dhigo markaa sidaa ha loo dhigo imaamu nawowi ayaa mas'alada ka sii hadlayey xadiidkani haddaba qodobka labaad ama hadafka guud ee xadiidka uu ka hadlayaa waa maxay wuxuu ka hadlayaa dadka muslimiinta ihi inay walaaloobaan inay noqdaan nuur guluubadiisuu kala duduwan yahay nuurku waa miduun guluubadunba u kala duduwan waa dadka muslimiintii sidaa inay noqdaan wuxuu xadiidku ka hadlayaa dadka muslimiintii inay noqdaan naf qura oo jidhkuuni u kala duduwan yahay jasadka ay ku jirto unbaa kala duduwan laakiin naftu ruuxdu waa ruuxdu waa mid laakiin jidka qalfoofka unbaa kala duduwan kolka waxa lagu leeyahay sidan adigu naftaada aad ula jeceshahay wanaagga walaalkaana waaba naftaadii uune walaalkaana waaba naftaadii uune isna wanaagga la jeclow kolkaa ummadda muslimiinta ihi waa ruux qudha waa iftiin qudha oo ama jidka ama guluubaduni u kala duwan yihiin wax alla wax kalay muslimiintu yihiin maba aha xadiikani wuxuu si toosa ula dagaalamaya xasadka xasadka ayuu la dagaalamayaa xadiikani walaalka hadduu kaa xoolo badan yahay ama walaalka hadduu xil iyo mansib hayo ilaahay uu siiyey inaad ku xasado oo tidhaahdo uma qalmo oo tidhaahdo anaa kaga habboon ood adiguni siiso xadiiskani waa diidayaayo islaamnimaduba ma ogola inaad walaalkaa wax u guuri weydo islaamnimada lafteedaan ogolaynba haddaba culimadu waxay yidhaahdeen sida khazaali uu sheegayo haddaad walaalkaa la jeclaan weydo waxa aad naftaada la jeceshahay xasuud baad noqoni xasuud nin xaasid ah oo welibana xasad badan ayaad noqon xasadkuna saddex martabo ayuu leeyahay saddexduba waa xaaraan oo diinteennu ma ogola saddexda martaboba xadiidkanaa diidan saddexda martabo ee la odhanayo xasadka ayaa leh diinteennu ma ogola xadiidkanina wuu diidan yahay martabada koobaad ee xasadku uu leeyahay waxa weeye baa la yidhaahdaa an yatamana alxaasidu zawaala nicmati اlgayri wa xusuulahaa linafsihi walaalkaa nimco uu haysto inay ka zuusho adigana ay kuu timaad eeg isagii nimcada ha waayo adiguna aad heshi labadaa oo isbarkan ayuu xasadka darajadiisa koobaad tahay eeg walaalkaa xooluu kula yahay ama xil kula kula yahay ama qurux buu kula yahay ama caqli iyo garaad buu kula yahay ama aqoon iyo cilmi buu kula dheeryahay inaad tamanido ama aad jeclaato qofkan walaalkaa ihi nimcadaasi inay ka zuusho oo isagu horta uu waayu ka qado adigana ay kuu timaado waa laba arimood inaad adigu hesho nina tamanida ma aha walaalkaa isagoo iska haysta adna tamani ma aha isagana ha ka baaba'do adigana ha kuu soo gasho waa derajada koobaad diinteennu ma ogola waana xaaraan waana dembi arinka noocaasihi qodobka labaad ama nambarka labaad ee xasadka lagu suureeyo qismiga labaad ee xasadku uu yeesho waa an yatamanaa zawaala nicmati اlghayr ninka xaasidkiihi waa inuu tamaniyo ama uu jeclaysto kayrka nicmadu haystaa inay ka baaba'do oo ay ka zuusho wain lam taxsun lahu isaga yayna u xasilinbe adiguba yaadan helini kani muxuu nimcada u haystaa un adigoo yidhaahda muu waayo hadda adigan aniga aan hela ma lihin muu waayo unbaad leedahay laba suuraa kolkaa loo kala qaadaa muu waayadaa anigu aan hela ma lihin kii hore wuxuu lahaa isna muu waayo anna maan helo darajada labaadna isagu muu waayo un um weeye kolkaa labaa loo kala qaadaa isna muu waayo markaad ku fikirto oo waxaa la yidhaahdaa markaad ku fikiraysa isagu muu nimcadaa waayo waa inaad adigu sababta ad u odhan anigu aan helo dee waad haysatay haddaad haysatay taa aad leedahay miyuu waayo tu lamida dee miyaad odhan tiisaasi ma ii timaado ile waabaad haysataaye isaguunbaad uga dhimanaysaayooad uga xasdaysaa inuu helo muu waayo unbaad odhani kolka adu waad haysataa ragga qaarna waxay ku suureeyeen suuro labaad oo odhanaysa waxa weeye ninkani miyuu nimcadaa waayo adigu sababta ad u odhan weyday maan helana waxa weeye adaan jeclaynba ninka waxaan ad uga xasdayso ama aad u quuri la'dahay haddaadan adiguba jeclayn isagana aad doonaysa inay seegto dee anuu aan hela maad odhan ma odhanaysid waa darajada labaad kanaa ka xun baa la yidhaahdaa ka darajada koobaad haadaa asharu min alwal baa la yidhaahdaa kanaa ka xun ka isaga taagan uun ninku nimcadaa miyuu waayo waana xaaraan ilaahay buu la dagaalamayaayo ilaahay baa ilayn wax qaybiyey qaybtii allah ayuu ku raalli noqon la'yahay ama uu ku qanci la'yahay qofkaasi ilaahay baa yidhi ahum yaqsimuuna raxmata rabbik ma iyagaa qaybinaya naxariista rabbigaa naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum annagaa noloshooda u qaybinay fi lxayaati dunya wa rafacnaa bacdahum fowqa bacdin darajaat annagaa dadka kala sarraysiinay oo dadka dabaqaad iyo derajooyin ka dhignay ma iyagaa qaybinaya annagaa qaybinaya buu ilaahay leeyahay hadaba masaladaasi khatarteeda ayay iyaduna leedahay oo waa qodobka labaad ilaahay baana dagaal lagula jiraa qodobka saddexaad waxa weeyi baa la yidhaahdaa allaa yatamannaa zawaala nicmati can ilkhayr qofku inuuna tamaniyinba ninkan inay nimcadu ka zuusho walaakin yakrahu irtifaacahu calayhi min alxadi walmansila wayardaa bilmusaawaat walaa yardaa biziyaada waxa weeye waa ninkani inuu ninkaa walaalkiiyo khayrka uu beelo uu waayo maba jecla laakiin inuu horumar sameeyuuna u ogolayn aynu isku derajo ahaano aynu iskuhaydhaafin buu leeyahay maalintay wax yari u kordhaanba wuu ka naxayaa kaasina waa xaasido waa dembiile walaalkaa waxa u kordhay ilaahay baa siiyey ilaahay baa u gartay inaad xasad kula timaado ood xasad la timaadaa diinteennu ma ogola waxyaabo raalli ilaahay ka yahayna ma aha saddexda qaybood ee xasadku uu u qaybsamo saddexdaba xadiidkeennani waa la dagaalamayaa ama xadiidkeennani waa diidan yahay waa saddexda qayboodba xadiidku ma ogola oo waa laynoo diiday imaamu nawowi markuu xadiidka sharxayay ereyada uu ka soo qaatay inaha ayay yihiin sheekheenii kale ee ibnu daqiiqilciid la odhan jiray isaga laftiisu imaamu nawowi unbuu sii akidayuu sii taageeray xadiiska markuu ka hadlayey wuxuu taabtay riwaayadda muslim iyo riwaayadda bukhaari inay yaro kala dubnaayeen ayuu taabtay oo laba riwaayo oo kala duwan ayay ahaayeen waayo muslimka dhaar baa la socotay ilaahay baan ku dhaartaye buu rasuulku lahaa sal allahu calayhi wasalam midkiin ilaahay rumayn maayo cabdigu addoonku ilaahay rumayn maayo ilaayuu walaalkii la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay walaalkii ama waxay ahayd muslimka riwaayadiisu halkaa walaalkiibaa jaarkiisa ahaa ilaayuu jaarkiisa la jeclaado jaarkiisa ilaayuu la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay kolka imaamu muslim shaki baa ku jira nebi maxamed ereyga uu isticmaalay inuu liakhiihi yahay iyo inuu lijaarihi yahay xadiidka muslim raawigaa kala garan waayey labadaa erey rasuulku wuxuu yidhi walaalkii ilaayuu la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay ama wuxuu rasuulku yidhi jaarkiisa ilaayuu la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay walaal ama jaar laakiin riwaayadda bukhaari way go'aamisayoo jaarkiisa ma ahayne waxay ahayd walaalkii oo liakhiihi bay ahayd ibnu daqiiqulciid markuu sii watay warkiisa wuxuu yidhi culimadu waxay yidhaahdeen buu yidhi laa yu'minudaa min aliimaani taam buu yidhi iimaan dhammaystiran ayaa loo jeedaa iimaan dhammaystiran maa yuxibu maa yuxibu linafsihi marka lagu leeyahayna maadaa maadaasi waa eray cumuum sheega wax kastood naftaada la jeceshahay walaalkaa la jeclow sow xadiidku ma aha ibnu daqiiqulciid wuxuu yidhi maadaa cumuumka ah ismiga mawsuul waa min alfaadi lcumuume cumuumkaa ha la qaydo oo ha lagu qaydo ayuu leeyahay min aaacaati walashyaai almubaaxa halkaana masala ka soo bixi doonta masale muhiim ah ayaa min aaacaati walashyaai almubaaxa waxa aad walaalka la jeclaanayso eed naftaada la jeceshahay waa wixii cibaadaah ee ilaahay loogu dhowaanayo ama wixii iska adduunyo iyo mubaax ah adduunyadii iyo mubaax ah waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaa la jeclow wuxuu leeyahay naftaada haddaad xaaraan la jeceshahay walaalkaa inaad la jeclaataa ma iimaanbaah ma islaamnima ma iimaan iyo islaamnimo toona ma aha oo naftaada inaad la jeclaata ma aha sheekhii ibnu daqiiqulciid la odhan jiray masaladaa wuxuu yidhi maada xadiidka ku jirta ee laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiih maa yuxibu linafsi maadaa ha lagu qaydo cibaado iyo waxyaabaha mubaaxa ah ha lagu qaydo si ay meesha uga baxdo waxyaabaha xaaraanta ah ee diinteennu ay asal ahaanba inaga reebtay qofka lalama jeclaado culimadu xadiidkan waxay u arkeen sida sheekha abi daa oo kale inuu yahay afarta xadiis ee diinta islaamku ay ku dul wareegto kol hadduu midnimadii islaamka iyo horumarkii islaamka iyo wadajirkii islaamka iyo wax isla jeclaanshihii islaamka kol hadduu xadiisku ka warramayo ama uu ka warbixinayo wuxuu leeyahay culimmada abi daawuud wuxuu leeyahay waa afarta xadii mid kamida ah. kolkaa waa rubuculislaamba xadiikani islaamka marka afar loo qaybiyo meel ahaan ayuu xadiikani noqonaya culimada qaar waxay yidhaahdeen xadiika markii ay eegayeen xadiikani waa caam makhsuusa bay yidhahdeen caam makhsuus ah waa caamun makhsuusun caamun makhsuusun maxay ula jeedaan wax kastood naftaada la jeceshahay walaalkaa la jeclow sow maaha waa caam hadalkaasi waxa lagu khasisaya waxyaabaha qaar xaaraantoo kale ha laga reebo xaaskaagana ha laga reebo buu yidhi xaaskaaga xaaskaaga inaad u galmooto ood gogol kula kulanto naftaada waad la jeceshahay walaalahaaga muslimiinta ma la jeceshahay haddaba reerkaaga inay u tagaan reerkaaga inay u tagaan lama jeclid kolka waxa uu lagu leeyahay xadiidkani waa caam oo waa caamun makhsuus oo reerkaaga inaad u galmooto waad jeceshahaye walaalkaaga muslimka ah isna ha waan la jecelahay reerkayga inuu haddaba u galmoodo caamun makhsuus halkaasay ka wadaan sheekha ibnu daqiiqulciidna waa halka uu iskaga ilaalinayey maadii caamka ahayd ha laga dhigo markuu yidhi maxay waxyaabaha cibaadada iyo mubaaxa wuxuu ka reebaya xaaskaagii iyo dee mubaaxii ma aha oo dadka kale mubaaxu ma aha maadaama adiga uu meher ku hayo mubaaxu ma ah ibnu daqiiqulciid markii uu lahaa maadaa ha laga dhigo oo ha la khasiso oo adaacaad walashyaa almubaaxa ha la yidhaahdo wuxuu ku leeyahay si ayna su-aashaasi meesha u soo gelin xaaskaaga si adan meeshaba u keenin marka hore ha la yidhahda xaasku kumaba jirto oo waxa laga hadlayaa ah cibaado iyo iyo shay mubaaxa waxa aad naftaada la jeceshahay walaalkaana aad la jeclaanayso isla xadiiskan riwaayadda nasaa'i marka la doonayo nasaa'i riwaayadiisa ayaa khayr allaha siiye ayaa sidaa ibnu daqiiqulciidi noo cadaysay oo waxayba ku dartayba eeg walaalkaa la jeclow min alkhayri maa tuxibu maa yuxibu linafsihi min alkhayr haddaba min alkhayr marka la yidhaa xaaraanta haddaad naftaada la jeceshahay dee walaalkaa la jeclaan maysid oo khayr ma aha xaaskaaga markaad gogol kula kulmayso adiga khayr bay kuu tahay laakiin ninka kale ajnabiga ah miyaad la jeclaanoo ma khayr bay u tahay khayru ma aha riwaayada nasaa'i markii la arkay ayaa la ogaaday maada cumuumkeegii inuu khasisan yahay oo sida ibnu daqiiqulciid uu sheegay inuu ku khasisan yahay wixii khayr iyo mubaax ah ayuu ku khasisan yahay culimmadu waxay u arkeen khulaasada xadiidka marka ay ka warramayeen xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa toddoba arrimood toddoba faa'iido oo xadiidkani uu leeyahay oo aynu ka qaadanayno ayaa jirta faa'iidada koobaad aliimaan yatafaadal dadku way kala iimaan badan yihiin aliimaan yaziid wa yanqus waa sida ahlusunna waljamaaca ay qabaan iimaanku wuuna ziyaadaa wuuna nusqaamaa waayo markaynu nidhi iimaan kaamil ah iimaan naaqisa ah ayaa kolkaa kugu jira baa lagu leeyahay iimaan yaroo dhadhay oo kogsan oo qaadhay oo ooman oo haraaday ayaa kugu dhex jira bay ka dhigan tahay markaa macnaheegu wey aliimaan yaziid wayanqus xadiikan waynu ka qaadanayna ila laa yuminudu asluliimaan lama anfiyayo ee kamaalooliimaan baa la anfiyayaa dadku nin iimaan kaamila iyo nin iimaan naaqisa ayay dadku iskugu jiraan waa masalada aynu ka qaado qodobka koobaad ee xadiidka aynu ka faa'iidaysanayno qodobkeenna labaad ee isla xadiidka aynu ka faa'iidaysanaynaa waa alxasu calaa maxabati alkhayri lilmu'miniin dadka walaalahaa ah ee haddana mu'miniin ah inaad khayrka la jeclaato ayuu xadiisku inagu dhiirigelinayaa walaalahaa khayrka la jeclow walaalahaa wanaagga la jeclow xadiidku wuxuu inaga ilaalinayaa hadda sida ay dad badan oo muslimiinihi sameeyaan dadka qaar baa jira iyagoo muslimiin sheeganaya dhacdhaca raadsada dhacdhaca siyaasiyiinta oo kale sow maydaan arag kaanamaa waxa aad moodaa inay dhufays iskugu jiraan maalinta ay nin kelmad yari ka siibato ama qaab yar u dhaqmo kamaradaha lala wada daba yaacaa weynaysaa la saaraa bulshadaa loo soo bandhigaa ceebihiisaa la baahiyaa wuxuuna lahayna waa loogu daraa waaba aakhara seegba markaa aakhara seegba weeyaanoo qofkii wuxuuna ahayn oo la saarayo ayuu noqonayaa kaana xadiidku waa inooga digayaayo alxahu calaa maxabati alkhayri lilmu'miniin ayuu xadiidka rasuulka aynu ka faa'iidaysanaynaa waana qodobka labaad qodobka saddexaadan xadiidka ka faa'iidaysanaynaa waa ataxdiir min an yuxiba lilmu'miniin ma laa yuxibu linafsihi waxaa laynooga digayaa dadka muminiinta inaynaan la jeclaanin inaynu la jeclaanno waxaynaan nafheenna la jeclayn inaan la jeclaanno waxaynaan nafteenna la jeclayn inaad jabto miyaad jeceshahay dee walaalkaana jabka ha u quudhin inaad sharaf dhacdo miyaad jeceshahay dee walaalkaana sharafdhaca ah ha u quudhin xadiidka ayaa inale hadii aad walaalkaa sharafdhac u quudho ama siibasho aad u quudho ama simbirixo aad u quudho ama ceebayn ad naftaada u ogolayn haddaad ceeb adan naftaada u ogolayn haddaad walaalkaa u quudho ogow inay ceebtaasi adiga iimaankaaga inuu iimaankaaga waxsi ka yahay oo ceebtaasi ay calaamad u tahay iimaankaagu inuuna kaamil ahayn waa qodobka saddexaad qodobka afraad xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa taqwiyatu rawaabiti bayna almu'miniin mu'miniinta waxyaabaha isku haya ee midaynaya ee meelo badan ka simaya in la xoojiyo waayo alfaada la isticmaalay baabad aragtaaba waa taqwiyatu rawaabit xidhiidhada in la xoojiyo oo waxyaabaha naca keenaya ama cuqdada keenaya in la aaso waxyaabaha midnimada keenayana kor loo soo qaado ayuu xadiidku inagala hadlaya waana qodobka afraad qodobka shanaad een xadiidka ka faa'iidaysanayno waxaa la yidhaahdaa qofka ku sifooba xadiidkani mu'miniinta maalkoogana ku tacadiyi maayo sharaftoodana ku tacadiyi maayo ehelkoogana ku tacadiyi maayo miyaad jeceshahay in ehelkaaga lagu tacadiyo dee walaalkaa ehelkiisa aadna ku tacadiyi maysid kol jeclayn miyaad jecesha in hantidaada lagu tacadiyo de walaalkaa hantidiisa adna ku tacadiyi maysid ille waa sidii muslim xadiisku uu tilmaamayey miyaad jecesha in sharaftaada lagu tacadiyo meel lagaga dhaco waa maya dee adna walaalkaa sharaftiisii ku tacadiyi maysid waa qodobka shanaad qodobkeenna lixaad ee xadiidka aan ka qaadanaynaa waxa weeye muminiintu inay gacan qura noqdaan oo qalbi qura ay noqdaan amaalu ayaynu ka qaadanaynaa xadiidkan inay noqdaan jidh qura inay noqdaan sidii xadiikii rasuulku uu tilmaamay muminiintu waa kaljasad lwaaxid muminiintu waa jidhoo kale haddii uu xubin xanuunsadana jidhka oo dhan baa habeenkaa ah, xumaddaa darteed soo jeedka iskugu baaqa oo soo wada jeediya kolkaa muminiintu jidh qura inay noqdaan oo mid gacan qura ay noqdaan oo qalbi qura ay noqdaan ayuu xadiisku inoo tilmaamaya waana qodobka lixaad qodobka toddobaadeen ka qaadanayno waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha naxariista raxmadda iyo naxariista waxa keena muslimiintu waa inay baahiyaan ereyada raxmadda iyo naxariista keenaya waa in la baahiyo oo halkeen ka qaadanaynaa rasuulku ereyga liakhiihi buu yidhi miyuuna yidhaahdeen hadduu doono laa yuminu axadukum xataa yuxiba lilmumini maa yuxibu linafsihi lilmumin buu odhan lahaa oo muminka la jeclo waxaad naftaada la jeceshahay rasuulku ereygii muminka ah uu ka baydhay oo muxuu yidhi liakhiih walaalnimo naxariis baad ka qaadanaysaa qodobka toddobaad waxaynu ka faa'iidaysanaynaa xadiidkan ereyada naxariista leh iyo dhaqannada naxariista leh in islaamku uu kor u soo qaado oo ummadda muslimiinta ah lagu dhex baahiyo gebagabada manduuqa xadiidka waynu aragnaa oo xadiisku waxa weeye laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi mafhuumka xadiisku waa maxay haddaba mafhuumka xadiisku muxuu noqonayaa laa yuminu axadukum xataa yakraha liakhiihi maa yakrahu linafsihi waa mafhuumkii midkiin iimaan yeelan maayo ilaayuu la naco walaalkii wuxuu naftiisa la necab yahay sawlow manduuqu ma aha nafta walaalkaa la jeclow waxaad naftaada la jeceshahay mafhuumkana maxaynu u qaadanaynaa mafhuum maxaynu u qaadanaynaa waxaynu u qaadanaynaa iimaan yeelan maysid ilaayood walaalkaa la nacdo waxa aad naftaada la neceb tahay ku soo celinno xadiidka can abi xamsata saxaabiga abi xamse kunyadiisa la yidhaah waxaa laga wariyey anas ibni maalikin anas ibnu maalik ahaa radiyallaahu allaha raalli ahaado canhu saxaabigaa allaha ka raalli ahaadee khaadimi rasuulillaahi rasuulka ilaahay khaadimkiisana ahaa sala allaahu calayhi wasalam can inabiyi nebi maxamed wuxuu ka wariyey sala allaahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi laa yuminu rumayn maayo axaduku midkiin iimaan kaamila xataa yuxiba ilaa yu la jeclaado liakhiihi walaalkiisa muslimka ah maa yuxibuka uu la jecel yahay makaa laftiisaa mil baa loo soo qadaraya mila maa kii oo kale uu la jeclaado yuxibu uu la jeclaa linafsihi naftiisa rawaahu xadiidkan waxa wariyey albukhaariyu bukhaari iyo wa muslimun muslim baa wariyey xadiidkan saddex nin baa dhex dhacay oo dee ragga waaweyn ah anas ibnu maalik waynu ka warranay taariikhdiisa bukhaari iyo muslimna horaynu uga soo warrannay oo dib ugu noqon mayno derajada xadiidka marka aan doonaynana bukhaari iyo muslimkay isku waafaqeen waa raqam waaxid weeye xadiiskani waa raqam waaxid haddaba xagga sixada marka la doonayo iyo sanadka marka la eegayo insha allahu tacaala casharkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa hada wsal allahuma wslama cala nabiyina muxamed